baabkana waa baab atariib wuxuu ku yidhi sheekhu xuruuf istifaal oo dhan yaree tarii arrintaasi waa waajib tarii tariiquna darajuu leh ha ku xadgudbin oo hoos hawsiibin kala jejabinta iska dhowr ha ku xadgudbin tarqiiq muctadilas alifna waxaad raacisaa xarafka ka horeeya alif waa lama odhan wen yahay uu yaryahay midna lama odhanayo bal alif waa taabicun lima qablahu buu ku noqonaya tanwiintuba siday u tahay taabicun lima bacdaha ayay ku noqonaysa allah ismiga aweyne kolkuu fadxiyo dambe ka dambeeyo kaas markuu ka dambeeyasa haweyneynin sida cabdullaahi oo kale ku caamiyeen allah meeshaad ka aragtidba xukunkiisu saasuu noqonaya ay ku caamiyeen waana licumuumi e ayay kolkaa maaragta ay ku noqonaysa maxaa ismi allah keliya loo weyneeyey waa lijalaalilaah ayaa loo weyneeyey taxdiir waa xaadirsa soo xaadirsanayo ilahay diintiisa subxaanahu wa wajala jalaalu taa darteed ayaa maaragtay culimada qaarkeed ay macnaha ayn sheegnay ay u sheegeen taa kuu sheegi baa sheekhu wuxuu ku yidhi kula xuruuf istifaal xuruf waraqiq yaree kula xuruufi listifaali xuruf istifaal oo dhan oo atbic raaci alalifa atbichaa raaci lixarfin xaraf xarafkaasoo saabiqin ka horeey oo wafaqin weyne allah ismiga ah bacda fatxatin iyo wadamin xaal yahay laa bacda kasrin kasra dabadeed saa weyneynin naxwi cabdullaahi iyo waxa lamida weeyaane cam ku caamiyeel xuka qur-aanka oo dhan ku caamiyeel bay ku noqonaysaa wallahu acla wa aclam walxamdu lilahi rabbi lcaalamiin